dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa kulmiya kusoo dhawaada barnaamijka ogaal maqal wanaagsan waa subax talaataa taariikhduna ku beegan tahay soddonka bisha koowaad ee janaayo sanada laba kun afar iyo labaatanka dabada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebbi idmana waxaa ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo sheegtay in tiro ka tirsan maleeshiyada al-shabaab xalay lagu laayay duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo waxaad maqli doontaan itoobiya oo jabuuti ka codsatay inay qabato shir ay ku caddaynayso mowqifkeeda ku aadan xiisadda ka taagan geeska afrika dowladda soomaaliya oo markale caalamka u iftiimisay faragelinta itoobiya ay ku hayso soomaaliya maxaa laga yidhi guushii kooxda galmudug kadib ku guulaysigii tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir kuuryada waqooyi oo riday dhowr gantaalo nooca kuruuska ah waana tijaabadii saddexaad wax ka yar toddobaad gudihiis iyo ciidamada yuhuudda oo saddex qof ku dilay isbitaal ku yaala daanta galbeed qodobadaas iyo xubnihii joogtada ahaa ayaad maqli doontaan saaxiibayaal ee mar kale u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaa dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerkan laba dibliiun dawa suuman xirin dadka soo shirumaan qaban oma suu kaman dhigin xerka laba dibliun dowasuu uman xirin marka hawsha loo diray suuma ducayninu looma sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suuma ducayninu looma sii dardaarmayn dib jiray dabna uu shiday dayaxi waa ka siri udib jiray dabna uu shiday dayaxi waa ka siri dagaalacay dadka kuwii waxgaraaduhu tusay waagadaalacay dadka kuwii waxgaraaduhu dugsi dhaxanta laga galo humyaalayska dumiyaaye ilin doqoni calaf malaahi doqoni calaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo umiyaa layska dumiyaay iliin doqoni calaf malaahi doqoni calaf malaahi jiray dadka soon kumaan oran noqda uliyo diirkeed soon rag iyo dumar labadaba ma daraajaye

bandaabya uga turay haddanse ah suduurbiday dabandaabya uga turay haddanse ah suduurbiday

si dhaxanta laga galo umyaa layska dumiyay iliin doqoni calaf malaahi doqoni calaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo umyaa layska ilin doqoni calaf malaahi calaf doqoni calaf malaahi faanadiyo oh. dacunkii cudurkii oh, diftiiyo oh, abaaru saddexdaba ma daafacay tuufaanadii iyo dacunkii cudurkii diftiiyo abaaru

tagay intaan kacay qadam qaday rundahalacu madaariile ma uu diray intaan karay dayuuraan la ogay u diray intaan karay dayuuraga aan la ogeyn jintooda haatani arrimuhu ma lagu daray heshiintooda haatan arrimuhu ma lagu daray dugsi dhaxanta laga galo miyaa layska dumiyay heystaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka hawgaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta xiisaha hagaag dhegeystayaal waxaana baqaadaynaa qeybaha hore ee barnaamijka ogaalhayna ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tiro maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan xalay lagu laayay duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo kadib markii ay isku dayeen inay soo weeraraan xero ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ay halka ka deganayeen ciidanka xooga ayaana ka warhelay arrinta al-shabaab ay damacsanaayeen ee ah weerar ku aadan inay ku qaadaan xeradaas ay ciidanka ku sugnaayeen qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu yiri dagaalka oo waqhti kooban socday ayaa al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaaro dhimasho ee dhaawacleh sida ay warbaahinta qaranka u xaqiijiyeen saraakiisha goobta ku sugnayd dagaalkan ay dowladda soomaaliya sheegtay inay ku fashiliyeen weerar ay damacsanaayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku aadanaa xeryo ciidanka koonfur galbeed ay ku sugnaayeen oo ay rabeen inay halka weerar ku qaadaan dhinaca kalena xukuumadda itoobiya ayaa codsi rasmi ah u dirtay dowladda jabuuti oo haysa shirgudoonka horur goboleedka igad kaasi oo ku aadan in la qabto kulan aan caadi ahayn oo ay yeelanayaan madaxda urur goboleedka igad qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee jabuuti iyadoo itoobiya ay sheegtay inay dooneysay inay caddeyso mowqifkeeda ku aadan arrimaha gobolka ee geeska afrika wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti ayaa xaqiijisay in itoobiya ay jabuuti ka codsatay qabashada kulan deg deg ah oo looga hadlayo xaaladda gobolka geeska afrika iyo sidii ay itoobiya u cadeyn lahayd mowqifkeeda ku aadan xiisada kala dhexeysa soomaaliya taasoo ka dhalatay heshiiskii itoobiya kowdii bishaan ay la gaartay maamulka somalilan heshiisku aadanaa in etoobiya ay saldhig milatari iyo bad laga siiyo deegaanada somalilan arintaas oo ay diideen ama ay diidmo xoogan kala hortimid xukuumadda soomaaliya ayaa si weyn waxaa si lamid a ah uga carooday shacabka soomaaliyeed iyadoo dhammaan wadamada caalamka iyo ururada gobolka ay si wadaajir ah uga horyimaadeen in aysan marnaba suuragal ahayn in madaxbannaanida wadan markaa dhinaca looga dhaco markaana tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa shalay lagu soo gabaangabeeyey tulada ciyaaraha stadium muqdisho finalka kulankan ayaa waxaa wada ciyaaray kooxaha hirshabeelle iyo galmudug galmudug ayaana rigoorayaal ku qaaday koobkii tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa u diray fariin hambalyo bogaadin ah dhammaan ciyaartoyda iyo shacabka reer galmudug waxauna yiri eh, bismilah waa mahadsantihiin dhammaan waa isu wada hambalyeereynaa waxaan rabaa inaan si gaara ah halkan ugu hambaliyeeyo kooxda eh, galmudug iyo dhammaan reer galmudug meelay joogaanba oon idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo annaga waa filaynay inaan koobka qaadayno waana qaadnay waana sugayno waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ciyaartayda macalinka xiriirka dhammaan iyo reer galmudug wasiirka intaas kadib waxaan halkaan ku hambalyeynayaa kooxda kale ciyaarwaanka soo bandhigtay hirshabelle waxaan leeyahay hambalyo meel fiicanna waa soo gaarteen ciyaar fiican waa muujiseen adinkana waa idin hamliyanayaa waa iyo dhammaan reer reer shabeelle dhan waxaan leeyahay reer galmudug mar kale hambalyo waxaan rabaa ciyaarta ciyaarta xigtana galmudug ayaa hoose garanaysa insha allah horena waa u dalbanay haddana waa waa waa caddaynaynaa inaan hoose garanayno ehm, sidoo kale reer galmudug waxaan leeyahay ciyaartooyda si wanaagsan usoo dhaweeya koobkana waxaa la keenayaa caasimadda dowladda galmudug ee dhuusamareeb oo hadda joogo ku suganahay iyo magaalooyinka kale ee laga sugayo ee reer galmudug mar kale waxaan leeyahay farxad iyo raynrayn iyo baashaal bay noo tahay dhammaanteen annaga reer galmudug ah iyo reer hirshabeelle iyo soomaaliya quba ciyaartaa si wanaagsan bay ku dhamaatay waa maadsan tahay dowladdu abaalmarino kala duwan horena ay u sheegtay iyo kuwa aan weli la sheeginba waa u diyaarisay waana marayaan haddii la yidhahdo reer gelmudug dhan baana amaal marinaya dowladda keliya maaha ciyaarta waa daawanayey bilow iyo dhammaad waxay ahayd cayaar aada iyo aada u qurxoon waxay ahayd waxay nooga dhigan tahay isdhexgal bulsho sadaalin nabad horumar in maantay stadium muqdisho lixdan iyo shan kun oo qof ay gelayso waxayna tusinaysaa wacyiga cusub iyo waayaha cusub ee soomaaliya gashay iyo in laga gudbay xaaladihii ama madaxyadii mararka qaarkood la soo maray maanta waxaan joognaa in laga celiyo stadium muqdisho in badanoo geli laheyd oo aan u suurtogelayn inay e, garoonka uusan qaadin maan waxaana soo marnay xiliyo waxyaaba kale lagu mashquulsan yahay marka waxaan naba dhigantaa runtii farxad iyo reynreyn bay noo tahay ciyaartu sideeda oo waa baashaal iyo in maaragta farxad weeye dadka mararka qaarkood e, waxyaabo yaryaroo oo qalaa sameeyana waxaan rajeynaya in marka adiga dambe soo laaban doonin ciyaarta waa waa sidaas hadee aniga waxaan u ahay dadka dhan baan madax u wada ahay reer galmudug keliya madaxweynena ma ihi reer hirshabellena waa ugu xaqalyeelaya kooxda ciyaar wanaagay soo badgeliyeen iyo shacabweynaha iyo mas-uuliyinta reer hirshabelle guulaysta aad iyo aad ad mahadsantihiin aan wada damaashaadno aan soo wada dhaweyna kooxdii guulaysatay shidada soomaaliya iyo annoo reer galmudug ah wabilah asalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qorqor oo fariinta hambalyada la wadaagayay ciyaartooyda iyo sidoo kale dhammaan shacabka galmudug oo ugu hambalyeynayay hanashada koobka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo shalay ay ka qaadeen kooxda hirshabeelle markana tartanka xiyaaraha inta uu soconayay iyo sidoo kale ku guuleysigii galmudug ayaa falanqeeyaha arrimaha ciyaaraha Cabdullaahi Maxamed Hilowle waxa uu uga waramay sidii markaa habsami socodkii tartanka ku guuleysigii Galmudug iyo sidoo kale kaalintii ay ku lahaayeen xiriirka kubadda cagta. Arrimahaas oo idil ayuu si wada jir waxa uu uga waramay waryaheena saciid Cabdiraxmaan Cali. aad aa tahay eh, kullin eh, ciyaarihii maamul goboleedyada iyo sidoo kale gobolka banaadir Eh, waxaynu kusoo gabagabeyn eh, si nabada iyadoo eh, ay ku guuleysatay maamulka galmudug oo ah markii ugu horeysay in ay ku guuleystaan koobkan iyagoo sanadka hore finaalka imaaday laakiin aysan u suuragalin inay ku guuleystaan koobkaasna waxaa qaaday maamulka gobolka banaadir marka ciyaarihii waxay kusoo dha kusoo dhammaadeen jawi nabdoon iyadoo aynan ka dhicin waxyaabo qallaas ah amnigana uu ahaa mid aada u wanaagsan kolley wuu ka duwanaa ciyaarihii hore ciyaarahan waxaa lagu qabanaya garoonka ugu weyn tuulada ciyaaraha dalka ee stadium muqdisho maadaama garoonkaas uu ka qaad weyn yahay garoonka engineer iliso in ka badan sagaashan kun oo qof ayuu qaadaa garoonkan eh, tuulada ciyaaraha dalka marka way adag tahay dabcan in sagaashan kun oo qof la xakamay laakiin saasoo ay suuro gashay amnigana aada ayuu u wanaagsanaa eh, dabcan way ku guuleysteen ciidamada amniga in ay xakameeyeen in ka badan kaas kun iyadoona ay usoo dhamaadeen ciyaarihii jabi qorxoonaa ah oo galmudug ay usoo gashay inay ku guuleystaan koobkan muqdisho waxaa markii ugu horreysa lagu qabtay tartan sportis oo xiiso badan tuulada ciyaaraha bal taariikh tuulada ciyaaraha noocee ay ku leedahay ciyaaraha soomaalida marka la yiraahdo tartamada noocaan oo kalea sida gobolada Eh, dabcan eh, saciido aada umahadsan tahay eh, tuulada ciyaaraha dalka wuxuu ka mid ahaa garoomadii qarniyadii garoomadii ugu wanaagsanaa tan iyo burbur kadib markii garoonkan dib loo casiriyey waa markii ugu horeysay tartan noocan oo kale ah oo maamul goboleeda lagu qabto iyadoo la dhigi karo waa ii suuragelisay ayaa dhigi karaa wasaaradda ciyaaraha in markii ugu horeysay tartan noocan oo kale lagu qabto iyadoo ay martigelisay sanadkan koobkan maamul goboleedyada gobolka banaadir eh, iyadoo haatan leeyahay taasi eh, suuragal ayay noqotay oo in ka badan eh, shan maamul goboleed oo kale inay kasoo qeybgaleen inkastoo puntland ayna kasoo qeybgelin sanadkan oo ay ka hareen laakiin sidaas ay tahay waxaa suura gashay in in ka badan maamuladaas ay kasoo qeyb galaan tartankan uu ku soo dhamaado jawi nogdoon iyadoo la filayo xakameynta inta badan sagaashan kaas kun oo qof oo maalin walba usoo daawashatagay tuulada ciyaaraha dalka eh, quruxda garoonka ayaa waxa taasi cadeynaysa leeyahay eh, in fifa ay usoo hambaleysay eh, maamulka ciyaaraha isboortiska dalka maadaama guul weyn ay ka gaareen intaasoo intaasoo usoo daawasho tageen ciyaarihii maamul goboleedyada waxaan leeyahay quruxda ayaana keenaysa oo garoonka wuxuu ahaa m mid waliba magac mid camiran ayuu ahaa laleeyahay ah. waxaana eh, leeyahay garoomada caalamiga ah sida eh, camn sidoo kale barnabur uu ka qaadweyn ayaa laleeyahay garoonka hijradiisa maadaama uu dadkan ay aada usoo camiraya ha ah, garoonka muqdisho balka waran xiisaha uu qabay koobkan marka la eego kulamadii hore ama koobabkii hore ee maamul goboleedyada dheeli jireen makuu mm, muuqataa in uu ka xiisa iyo xamaasad badnaa saciidow dabcan sax waaye uu ka xiiso badnaa sanadihii hore maadaama koobkan inta badan lagu qabi jiray garoonka injiradiisu sidoo kale garoonada kale ee caadiga ah ee jaamacadaha laakiin sanadkan wuu ka duwanaa waxaa lagu qabanay garoonkii ugu weynaa qaranka uu ku ciyaaray stadium muqdisho marka uu ka xiiso badnaa maadaama garoon baaxadiisu aada u weynaa lagu qabanayo iyadoo ay maamuladana ay ahaayeen mar walba u diyaar garoobay in ay tartankan ay kasoo qayb galaan galmudugna eh, eh, sanadkii labaad ay ugu dhigan tahay in ay finaal imaadeen ugu dambeyntiina waa u suura gashay macalimu axmed haliil in koobkan uu ku guuleysto maadaama eh, sanadkii hore uu ka qaaday gobolka banaadir maclinka hogaaminayay badaadir amiin baada marka sanadihii hore iyo sanadkan kan ayaa laga dhigi karaa saxiidow wuu ka duwan yahay wuuna ka shaysa badan yahay dabcan maadaama garoonka u weynaa ee ciyaaraha dalka sida ciyaaraha dalka islaami muqdisho uu marti geliyay sanadkan sanadadaas kalena waxaa la rajeynaya leeyahay inuu kasii shaysa badnaado maadaama goobtan uu yahay mid isdhexgal oo ay kasoo qayb galayaan maamulada dalka iyadoo ay maqan yihiin qaar kamid a ah maamul goboleedyada oo weli iyadoo ay ciyaaruhu socdaan xataa qaarkood ay kasii baxeen ciyaaraha oo ay sheegeen inaysan dheelaynin haddana tartankii inuu sii socdo oo xiiso badnaado maxaa keeni kara eh, saciidow eh, dabcan horta waa laisdhahayy eh, ciyaaraha way soo gabagabo wayaan maadaama qallaado yar ka dhaceen markii koonfur galbeed ay shaacisay in tartankan isaga baxay waxaa laisdhahayy tartanka miyaa sidaas lagu soo gabagabay doonaa laakiin mausan u joogsan qallaaftii sida koonfur galbeed koobtina waa uu sii socday dabcan oo koobkii waaba kasii xiisa badnaaday sida la filay marka eh, waxaa la fidigi karaa eh, xamaasada dadweynaha kasoo qeybgalaya eh, mar waliba usoo daawashatada ciyaaraha iyadoo aad dareemayso in ciyaartooyda maamulada kala duwan u ciyaaraya siday isku dhexgalayaan sidoo kale sida isku marxabeynayaan marka ciyaaraha ay soo gabgaboobaan taasina aysan jirin wax colaada oo ka dhexeyso ciyaartooyda garoonka sidoo kale macalimiintaba waxaad moodaa in ciyaaro qurux badan halkaasi lagu soo gabagabeeyo amniga muqdisho waxaa aada looga baqayay in garoonkaas lagu qabto ciyaaro aada u xiiso badan oo sidan oo kale ah iyadoo la ogsoon yahay mararka qaar in ay dhacaan hoobiyaal lagu soo tuuro qayba ka mid a goobaha ugu muhiimsan ee dowladdu ay degan tahay maxaa lagu xakimaya sii kartaa amniga oo aysan waxyaabo qalqal geliya ciyaaraha intay socdeen aysan u dhicin sharciyada waaada mahadsan tahay eh, dabcan eh, dowladda way ku guuleysatay in ay xakameeyaan in maarta aysan moodaa in askar fara badan la garoonka kuwaasoo amniga eh, dadweynaha kasoo hoosgara ciyaarka sugayo way ka duwaneed waqtiyadii hore oo hoobiyaal sidoo ah garoonka kasoo dhici jireen haatan waxaa laleeyahay dowladda ay ku guuleysatay amniga way xaqiijisay garoonka luga ay sugtay marka eh, lama filayn marka in waxyaabo qallaafo eh, ay ka dhici karaan sulada ciyaaraha dalka eh, maadaama askar fara badan la waxaa sidoo kale suuro gasha in garoonka qoryo layskala geli jiray laakiin taasi way isoo gabagabeysay wasaaradda ciyaaraha ma aysan jirin askar micno la-aan qori iskala gelaysa gudaha keliya waxaa loo ogolaa ciidamada bududka wata sida sharciyan garoomada caalamiga oo kale ayuu ahaa garoonka tolida ciyaaraha dalka taasina waxaa suuro gelisay wasaaradda ciyaaraha dalka oo markaan leeyahay inta faheysay in amniga garoonka si wanaagsan loo sugo ciyaarihina ay kusoo gabagowaan si naqsan maxaa laga baran karaa intay socdeen ciyaaraha qallaasihii dhacay iyo maamuladii ka haray baa tartanka intuu socday maxiriirka xiriirka ayay dhankiisa ka jiiftaa mise wasaaradda Eh, saciidow eh, dabcan ciyaaro mar hadii la qabanayo waa qalaaqo iyo yar waa iska jiri karaan dabcan eh, waxaa la leeyahay kolley maadaama xiriirka iyo wasaaradda ciyaaraha dalka aysan xiriirkoodu wanaagsaneyn maadaama haatanba ciyaarahan haatanba dhacay laakiin mas-uuliyadiisa iska lahaa wasaaradda ciyaaraha dalka waxaa laleeyahay marka wasaaradda ciyaaraha dalka ayaa laleeyahay xoogaa way gabeen xoogaa amniga inkastoo dagaal dambe ay ka seexeen qaladaadkooda laakiin markii hore way gabeen qallaadihii dhacay sidoo kale maamulka koonfur galbeed oo kale in ciyaartoydooda gawaarida ay la socdeen aan amnigooda la sugin oo gawaarida lagu tuuriyey waxaa lalihi karaa amni dayacaad ka yimid dhanka wasaarada oo ahay laleeyahay maadaama wasaarada ciyaaraha ee ciyaarahan xaq ku leed xiriirka eh, wax weyn oo hadda shaqo weyn oo ku lahaa male laakiin eh, wasaaradda ciyaaraha dalka ayaa ciyaarahan maamuleysay marka sababta a leeyahay eh, dayac yar oo danka wasaaradda ciyaaraha leeyahay laakiin ugu dambeyn way ku guuleysteen oo waa xakameen oo ciyaarihii si nabdoon ay kusoo dhamaadeen kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi maxamed hiila oo sayid cabdiraxmaan cali oga waramayey ciyaarihii maamul goboleedyada ee gobolka banaadir oo shalay lagu soo gabagabeeyey stadium muqdisho weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal warbaahinta kulmiyana waad nagala socotaa waa hagaagi dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyana oo aad nagala socotaan markana mareykanka ayaa shaaciyey magacyada iyo sawirada askartii duqeynta looga dilay saddex askari oo ka tirsan ah ciidamada mareykanka ayaa lagu dilay weerar loo adeegsaday diyaaraha nooca aan duuliyaha lahayn oo lagu qaaday saldhiga ciidamada mareykanka ku leeyihiin dalka urdun gaar ahaan dhinaca xadka uu la wadaago dalka syriya mareykanka uu mudobacdi goob ugu jiray askartan ayaa ugu dambeyn shaaciyey xogta askartii ooga dhimatay weerarkaas weerarkan ayaa dowladda mareykanku ku eedeysay in ay ka dambeeyeen maleeshiyaad hubeysan oo ku sugan dalalka syriya iyo ciraaq mareykanka ayaana sheegay in kooxdaasi taageero ka hesho dowladda iiraan war soo baxay milatariga mareykanka ayaa lagu shaaciyey magacyada iyo sawirada saddexda askari ee lagu dilay weerarka ka dhacay Urdun, waxayna Mareykanku ku hanjabayn in ay jawaab ka bixin doonaan dilka askartaas. Askarta weerarka lagu dilay Mareykanka ayaa kala ah William iyo sidoo kale Kennedy iyo sidoo kale Alexandro, waxayna sheegeen dhammaan in askartani ay uga dhinteen weerarkaasi Mareykanka ayaana heshiis lagu hayaa jawaabta ay ka bixin doonaan weerarka looga dilay saddexda askari tiro kale oo badan ah loogu dhawaaqay madaxweyne Joe Biden ayaana horay ugu hanjabay in jawaab degdeg ah ay ka bixin doonaan dilka askartooda dowladda Soomaaliya mar kale ayay waxay u iftiimisay caalamka gardarrada ay dowladda Itoobiya ku hayso madax banaanida soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey madasha talyaaniga ee afrika ayaa xusay mustaqbalka wanaagsan ee soomaaliya fursadaha maalgashi iyo kheyraadka ceegaaga dalkeena oo waxtar u leh gobolka iyo guud ahaan caalamka madaxweynaha ayaa tilmaamay in iskaashiga caalamku ku tiirsan yahay ixtiraamka sharciyada iyo mabaadiida madax banaanida ee wadajirka dhuleed ee dalalka iskaashiga afrika iyo talyaaniga ma noqon karo mid shaqeeya hadii dal afrikaan ah uu ku xadgudbayo xuduudaha dal kale waxaana tusaale u ah dayga fashilmay ee faragelinta etoobiya ku sameysay madaxbanaanida dalkeena ayuu madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay caqabadaha hortaagan dowladnimada soomaaliya iyo dhabar adeyga ay ku wajahayaan dadka soomaaliyeed isagoo sheegay inay xoreynta deegaanada ku jirto gacanta Al-shabaab ay barbar socdaan qorshayaal lagu adkeynayo dowladnimada laguna xoojinayo iskaashiga iyo doorka Soomaaliya ee gobolka kuwaas ay ka mid yihiin ku biirista dalada bulshada Bariga Afrika, qaadista cunaqabataynta, hubka iyo dhamaystirka deyn Soomaaliya waxay ku faani kartaa kheyraadka la kumanaystay ayuu madaxweynaha Soomaaliya dhinacyada beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, tamarta iyo booska istaraatiijiga ah kuwaas oo ay wehelinayaan inay yihiin dad firfircoon, dhalinyaro u badan, kuna tilmaaman hami iyo hal-abuur. Ku biirista Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha ee Bariga Afrika waxay si weyn u dhiirrigelinaysaa aragtida ganacsi ee Soomaaliya, ayuu sii raaciyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Talyaaniga ka jeedinayay khudbadii Talyaaniga iyo sidoo kale Afrika. Madaxweynaha ayaa ku nuuxnuuxsaday gardarada itoobiya sidoo kale faragelinta ay madax banaanida soomaaliya ku hayso dowladda itoobiya isagoo sheegay inay taasi tahay mid aan loo baahneyn waqti xaadirkan waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay u dhabar adeegeyso sidii ay al-shabaab gacanna isaga dhicin lahayd una xoreyn lahayd deegaanada ay weli ku harsan yihiin sidoo kalena ay dhanka kale sameyn lahayd horumaro la xiriira dhaqaalaha iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ah weli ogaanayaad dhegeysaneysaan markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleeda afar labaatan ka sac qorweynkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubeed waxaa la socodsiinaya haniyo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayahay ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar ka saac ee aadka loo hadalhayay haddiinu ku bilaabno ee eh, ciyaartooyda maamulka galmudug ayaa markii ugu horeysay waxay ku guuleysteen koobka ee maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir markaynu eegno maamulka galmudug rur ahaantii xilli ciyaareedkan way u qalbeen inay ku guulaystaan sababtay tahay aadid ay u dadaaleen boqolkiiba boqol markaynu eegno markii ugu dambeysay ayay ahayd oo xulka maamulka galmudug laga qaaday gobolka banaadir ee dabcan guuldaro kala kulantay goolkulaadyo laakiin ugu dambeyntii markaynu eegno sanadkan way dadaaleen kulankoodii ugu horeeyey waxay la ciyaareen maamulka hirshabelle barbadhacay la galeen waxay la ciyaareen jubbaland waa kulankii ka baagay ku sameeyeen sidoo kale waxay la ciyaareen xulka gobolka banaadir oo ay guuldaro kala kulmeen iyo weliba xulka ee koonfurgobolka soomaaliya oo ay markaa dabcan ay garaaceen haddaba galmudug waxaa weyaan ugu dambeetii koobka way ku guuleysteen ciyaartooyda ee maamulka galmudug iyo weliba dhammaan taageerayaasha xulka maamulka galmudug boqolkii boqol aad yaday u faraxsan maadaama ay hanteen koobkoodii ugu horeeyey sidoo kaleeto maamulka hirshabeelle oo sanadkan iyaguna koobka laga qaaday ee run ahaantii iyagu xataa ay ugu qalmeynay koobkan ku guuleystaan ciyaartu markay aynu eegno sagaashanka daqiiqo barbardhac ayay ku dhammaatay laakiin golkulaadyo ayaa lagu ciqaabay xulka maamulka hirshabeelle markaad eegtana dhiwarooyinkana waxa weyaan waxay u baahan tahay khibrad sidoo kaleetna marar qaar waa in nasiibkuu ku hiilaya marka eh, waxaa la dhahaya maamulka hirshabeelle koobka ku guulaysanaysaa haddii dhigorigoor markaasi la gaaro laakiin waxa weeyaan eh, xaaladaasi ma aysan noqon maamulka hirshabeelle koobkii waa laga qaaday galmudug ayaana koobkaasi ku guuleystay waa lawada hambalyeynaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dabcan ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa uu hambalyeeyey waxaana uu shaaca ka qaaday inuu u maamulka galmudug oo koobkan markaa ay ku guulaysteen sidoo kaleetana uu leeyahay waxaana idiin rajeenayaa marar badan koobkan ku guuleystaan sidoo kaleeto mas-uuliyiin badan ayaa u hambaliyeysay maamulka galmudug markaynu eegno axmed cabdi kaariyo qoorqoor isagu hogaamiyaha maamulka galmudug isaga ayaana dabcan ballanqaadyo cajiib u sameeyey marka waxa uu doonayaa in ballanqaadkaasi u fuliyo axmed cabdi kaariye qorqor ayaa hawada hataa u mariyey inuu markaa eh, boqolkii boqol uu shacabka soomaaliyeed iyo weliba shacabka galmudugba uu hambalyeynayo maadaama maamulkiisii ku guulaystay marka markaynu eegno ciyaarta waxa aad yaed loo ammaanayaa tobabaraha xulka maamulka galmudug axmed tahliil tobabare axmed tahliil run ahaantii waxa uu ku guulaystay isaga xataa taariikh ayuu sameeyey markii ugu horreysay koobka ayuu ku guulaystay marka isagu waxa weeyaan koobkan hal mar ayuu finaal tagay halka marna waa laga qaaday gobolka banaadir ayaa ka qaaday laakiin ugu dabeetii oo uu ku guulaystay wax koob ah weligiisa isagoo macalin kuma guulaysan inkastoo isagoo tobabara dabcan ciyaartooya uu lix kooba ku guulaystay marka tobabare axmed tahliil isaguna boqolkii boqol aad iyaa loo amaanaya sidoo kaleeta ciyaartooyda la ammaanaya waxaa ka mid ah dhammaan ciyaaryahanada galmudug ay ammaana yihiin eh, markaynu eegno ciyaaryahanada gaar ahaan ciyaaryahanka diini lagu magacaabo isagu waxaa weyaan wacdareeyey marka waxaana loo arkaa ciyaaryahanka inuu yahay xidig markaasi dabcan bandhig qurux badan sameeyey boqolkii boqol marka guusha ama guulihii ay gaareen galmudug isagu marka uu hogaaminayay sidoo kale ciyaaryahaano badan ayaa jira kabtanka ayaa ka mid ah sidoo kaleeto lama soo koobi karayo markaa eh, ciyaaryahaanada galmudug dhammaantooda laga soo bilaabo golhayaha ilaa iyo difaacyada afarta difaac ilaa iyo saddexda qadka dhexe iyo saddexda weriyahaanba marka dhammaantood waa la ammaanayaa oo sanadkan maadaama koobka ama koobkii ugu horeeyey ay ku hogaamiyeen xulka maamulka ee eh, galmuduge markaynu kasoo tagno eh, maamulka galmudug maamulka hirshabeelle tobabaraha maamulka hirshabeelle macalin cabaas ruaantii isagu xataa waa la xasuusnaan doona macalin cabaas maadaama uu boqolkii boqol u dadaalay macalin cabaas aadaid ayaa loo ammaanaya qudhiisa marka maadaama sanadkan uu gaarsiiyey hirshabeelle eh, final lama malaynayna hirshabeelle sanadkan final ay gaaraysa laakiin waa uu gaarsiiyey keliya eh, dabcan nasiibka ayaa ka heliya macalin cabaas isagoo xataa uu hadle leeyahay runaantii eh, waan u hambalyanaya walaalaheena maamulka galmudug ayuu yidhi boqolkiiba boqol uu qalmeen markaa runaantii markaa tababaruhu isaguo xataa waa la amaanaya dhanka hirshabelle ciyaaryahaano badan ayaa jira marka ciyaaryahanka lagu magacaabo cadaawe oo boqolkii boqol aad u qatar badnaa cabdiraxiin oo kale dhammaan ciyaaryahanada hirshabelle qudhooda xataa waa la amaanaya maadaama kaxanta labaad ay galeen marka waxa weeyaan waxaa aadiid loo hadalhayaa guushii weyne xataa qaramada midoobe xataa way u hambalyaysay maamulka galmudug marka taageerayaashii ugu badnaa xalay ayay magaalada muqdisho isugu soo baxeen iyagoo markaasi dabcan ku damaashaadaya ee ku baashaalaya koobkii ku guulaysan koobkaana maanta ayaa la geyn doonaa ama saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in la geeyay magaalooyinka galmudug marka cadaado iyo dhuusamareeb dhammaan deegaanada xataa galmudug waa la geyn doonaa axmed cabdi kaariye qoorqoorna wuxuu doonaya in koobkan uu dhunkado dabcan isagu waxaa weyaan wuxuu leeyahay haliisu dedejiyo oo dhaqsaha lagu keen ayuu leeyahay magaalada eh, dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug marka dabaaldegyo badan ayaa jira xalay magaalada muqdisho inta badan oo la iskugu soo baxay shacabka galmudugna Eh, dabcan boqolkii boqol eh, waxa weeyaan sanadkan rajadoodii iriyadoodii way u rumowday inay koobkan ku guulaystaan isar eh, waayahay hadalyaanta ayaan intaan kusoo gogobeynaynaa dhegeystayaal markan dhanka iyo weliba qormooyinka guuldarashada qormada ugu horeysa dhankayga waxay ku bilaabanaysaa sida tan midkiina ugu xoogan waa midka xakameeya xanaaqiisa noqo mid naxariis leh mar weliba ha noqoto naxariista qayb ka mid ah noloshaada wax wanaagsan ku hadal ama iska aamus ma jirto qurux ka wanaagsan aqligaaga iska ilaali masiirka maxaa yeelay wuxuu baabiciyaa dabeecadaha sida uu dabku u baabi'iyo alwaaxa qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala mahmaamiin cabdinuur waayahay qurmada ugu dambaysa dhankaygana haddii aan eegana waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay qofka naftiisa ee kaadkaada wuxuu ka fiican yahay qofka dunida oo dhanka u guulaysta halka fure oo ka xigta hanashada adiga sumcadaada iyo weliba qiimahaaga ayaa ah in aad maamuli karto naftaada haddii aad majaraha u hayso halka ay naftaada u jeehaynayso waxay u badan tahay in aad guul gaari kartid noloshaada balse maaha taasi micnaheeda in adigoo gadaal fiirinaya aad guulaysato mar waliba guushu waxay ku xiran tahay inaad adiga go-aanaad qaadato laakiin waxaa leeyahay haddii naftaada ku hogaaminaysa oo hadbaad dhan kuu liicayso ha sugin inaad cagta saarto waddada ee ku raaxaysiga nolosha sababtoo ah waxaad ogtahay in naftu tahay mid xumaan faalidm badan laakiin waxaa loo baahan yahay inaad adiga go-aanaa gaartide waxay kuu hogaamin doontaa waddada iska dabawareega ah iyo weliba waxyaabo badan oo aan adiga qiimo ku lahayn ayay guusha kugu dhaafin doontaa maalaayacni iyo weliba waxyaabo xun laakiin qofka naftiisa ka adkaada wuxuu ka fiican yaha leeyahay qofka oo dunida oo dhan gacanta ku dhiga ayuu qoraayo qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu kasoo xigarnay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshire guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaas kusoo gabagabeynaynaa xubinta bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiya intaan midaan mideed kale aynu ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo dhegeystayaal markan waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada haddii aan si aanba qaadno qeybaha ka dhiman barnaamijka ogaal markaana maamulka puntland ayaa ka hadlay gogashii madaxweyne siciid deni uu ka sheegay xafladiisa caleemasaarka in ay fidin doonaan wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka puntland oo wareysi dhinacyo badan taabtay siiyey warbaahinta ayaa ka sheekeeyay ama ka hadlay sida ay puntland u wajihi doonto xaaladaha markaa doorashooyinka oo ay in badan muran xoogan uu ka dhashay iyadoo nidaamkii hore ee deni celi waqtigiisii hore aan iraade uu rabay in deegaanadaasi ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah balse isqabqabsi ku yimid dhanka ay markaa go-aansadeen in doorashada sideedii hore lagu galo wasiir dirir oo arrinta ka hadlayna waxa yidhi Eh, waxaanu ku dooranay in la helo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan intii xil soo qabatay oo la garanayo eh, iyo inta hadda xil haysaba madasha la isugu imanayo inay ka muuqdaan inay noqoto madal soomaaliyeed inay noqoto saasaan ku dooran eh, waa loo fidiyey madaxweynaha waanu soo hambaliyeeyey madaxweynuhu waanu jeclaa inuu yimaado hase ahaatee dee maaragtay axwaasha adduunku waxa weeyaan mar walba iskuma adaadana marka dib looma sii wadi karayn Eh, dowladda federaalka waxaa loo casumayey eh, iyo dowlad goboleedadaba eh, dowladda la casumaya dowladda cidday soo diranayso iyada u taalla jubbaland waxaa yimi guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka yimi iyo wafti la socday dabcan madaxweynaha waa la filayey inuu yimaado last minutekii waa la sugayey laakiin waxaan malaynaya dee waa cudurdaar u gaaraho waxay taas isagay ku fiicnayn lahayd laakiin maanu iman kama soo muuqan xafladda dowladda dhexe waa la casumay madaxweynihii baa yimi waa ugu dhantay haddii madaxweynihii yimi waxaan filaya haddaanu madaxweynaha imaana dee ra-iisul wasaaruu soo diri lahaa marka waa ku dhan tahay aad u badan oo senatare iyo xildhibaano iyo wasiirabana waa yimaadeen godollada dhexa munaasadda waxay daweysay oo marag u tahay yani qaangaadhnimada siyaasadda reer puntland bay marag u tahay say xilkasu yihiin oo maarata arrimahooda ay isu ceshan karaan inay u noqon karaan jiheeye arrinta soomaalida u noqon karaan horese buddigo ugu ahaayeen inay buddigo inay u sii ahaan karaan madaxweyne waaye aragoo shan sano soo shaqeeyey yani puntland keliya shan sano kasoo shaqeeyey madaxweyne kasoo noqday duruufo kala duwan kasoo shaqeeyey dimuqraadiyad inuu ka hirgeliyo halfway gaadhsiiyey boqolkiiba todobaatan gaadhsiiyey xildhibaan ka noqday dowladda federaalka wasiir ka noqday dowladda federaalka siyaasi waaye araga ah oo shan sano oo kale u bilaabantay ballanqaadyo hore sameeyey markuu shanta hore bilaabayey wax badana uga hirgaleen oo dhinaca yani kaabayaasha dhaqaalaha dib habeynta maaliyadda muxuu ahaa dibhabeynta amniga iyo ciidamada kuriqaadida mushaharka shaqaalaha iyo noloshooda yani waxa weeyaan eh, arrimo badan ballanqaada soo sameeyey wax badanna uga hirgaleen oo yani waxyaabihii u qabsoomi waayey ku talagelaya inay dhammaystiro ku talagelaya inuu muxuu ahaay siyaasadda soomaalida oo haddeer weli aan maarata isku toostoosnayn inuu qayb libax ka eh, qaato isu keenay eh, maaratay hindisay inuu soomaaliya o dhan isu keeno sidii wixii aragti ay jirtaa laysu dhaafsado laysu soo dhowaado runtii xafladdiina kaga dhawaaqay khudbad dheer kamaanu jeedin khudbadaha dadka kalaa jeediyey documentary baa lagu soo bandhigay barnaamij baa lagu soo bandhigay himilooyinkiisii hore ka mid ahaa kuwa hadda la sugaya ka mid ahaa kuwii lagu doortay ka mid ahaa dadku mm. maxay ku doorteen xildhibaanada cusub maxay ku doorteen madaxweynaha muxuu qaban doonaa uu doonayaa inuu qabto madashiina kaga dhawaaqay inuu dadka soo dhoweeyey kuna farxsan yahay intaasoo marti inay u timaado gogol soomaaliyeedna fidiyey oo yidhi gogol baa soomaaliya inoo fidiyey weliba ku maamuusay madaxweynaha oo yidhi madaxweynaha garwadeen inooga noqon doona xafladdu qaangaadhnimada puntland bay ka turjumaysaa siyaasiyaheeda ay soo ceshatay ka turjumaysaa si ay soomaalida u danaynayso inay u jihaysato dowlad wanaag bay ka turjumaysaa waxyaahaas o dhan bay ka turjumaysaa runtii muxuu ahaayey waxaa halqabsi dadka u ahaa waxaanu baranaynaa si madaxweyne xilka haya uu u soo noqdo mar kale laakiin su-aasha isweydiinta mudane waxay tahay qaabkeebuu ku soo noqonaya madaxweyne xilku ka dhammaanaya markaa soomaalida waxaa lagu bartay inaanay madaxweyne dib u dooranin ololaha doorashada markaanu ku jiray waxaanu lahayn wuxuu ahaa isbeddel baanu raadinaynaa inuu dhaco isbeddelkuna macnaheedu maaha in madaxweynaha xilku kasii dhammaanayo aan la doorano madaxweyne kale la keeno laakiin isbeddelka anagu fasiraynay wuxuu ahaa waxaan dhici jiray inay dhacaan oo madaxweyne hor xilka u kasii dhammaanayo inuu xilka ku soo noqon karo la dooran karo isbeddelka annagu aanu riixaynay kaasuu ahaa waad la socotaa dowladda dhexe waxay noo qabatay siddeedda januari halkudhegii wasiir juxaab wuxuu ahaa nana sagaalka januari baanu u qabanay aniga halkudhegay wuxuu ahaa isku maaratay isbeddelka aanu doonaynaa waxaa weeyaan waxaan hore u dhici jirin inay dhacaan wayna dhaceen run runtii way noqonaysaa dee dholatiska waxa weeyaan waxaa taalla farxad ballaaran baa meesha taalla madaxweyne wuxuu horseed ka ahaa in isbedel eh, yani qaab dhismeedkii puntland oo dhan eh, siyaasaddeeda qaab dhismeedkeedii la bedelo wuxuu isku dayey in qof iyo cod lagu doorto eh, puntland hoos laga soo bilaabo golaha deegaanka soddon iyo saddex degmaa laga soo qabtay oo xildhibaano usoo baxeen la doortay oo u shaqaynayaan maanta wuxuu doonayey in madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka qof iyo cod dadku ay ku doortaan ehm, isagii baa dib loo doortay waxaa dib loo doortay guddoomiyihii guddigii kumeel gaarka ahaa ee doorashada oo soddon iyo saddex degmo qabtay baa dib loogu doortay guddoomiyaha baarlamaanka inuu noqday xogeyihii xisbiga ka ah baa madaxweyne ku-xigeen loo doortay madaxweynihii isbeddelka doonayey dimuqraadiyadda baa madaxweyne noqday dhoolatus ballaadhan oo siyaasadeed reer puntlandna ay maaratay ay ku dabaaldegayeen soomaalidana aanu tusaynay in maaratay waxaa sidii loo qabtay in maaratay la qaban doono ay suuragal ka tahay inta kale in laga qabto ay ku dayasho ay tahay waxay daweynaysaa waayo aragnimadii dowladnimadu inay sii socoto oo yacni meeshii shantii sanaba dowladnimada salka laga jari lahaayoo madaxweyne cusub madaxweyne koban cusub gole wasiiro cusub dhiijiyo cusub yacni meeshii wax marayeen in aragti yani madaxweyne cusub oo aragtidiisa wato isagu siduu u arko oo hadday doonaan ugula qaraadhahay wixii la qabanayo dhan ay la qaraadhahayo wax cusub hindisa inaanay imanine tiim dhan oo isku duuban oo wixii la qabanayay halkii kasii war maxaa inaga dhinnaa maxaynu ka ilduufnay maxaynu waktiga ka gaari weynay maxaa inoo qorshaysnaa maxaynu ku darnaa intii hore yani yani halkaasaa laga duulaya toga weyn maaratay laga tallaabinayey oo ahaa nooceeda noocan hore soomaaliya looga dhisin intii burburka dhowr iyo soddonka shan iyo soddonka sana aan la dhisin tii talyaanigu uu halkaas ka dhisay muxuu ahaa ee ugu dambeysay oo buundooyinka la midka kuwa webiga ka tallaaba ay la mid yihiin buundooyin maanta la dhisayo loogu talagelaya boqol sano in la isticmaalo dhisaynkeedu konton sano yahay yani waxay kutusaysaa imilooyinka tiimkani inuu yahay oo madaxweyne saciid cabdullaahi deni uu ku hogaaminaya inay kuwa qaran dhis daldhis inay yihiin aan macnaheedu ahayn shan sano weeye xilkaaga waxaad qaban karto qabo aanay ahayn horta inay sidii hore si kaduwan u wada shaqeeyaan way imanaysaa taasi way imanaysaa oo dee waxa weeyaan waagii beriyaaba waayihiisa leh sababta waxa weeyaan dowladda dhexe laba sano iyo ayaamo iyo bilaa u hadhay baan filayaa mudaxileedkeeda sanadka ugu dambeeya waa iska ololoo ma tirsana waa sanad iyo shan bilood ama wax ka yar waxaa lagu tashanayo ay yani waxqabadkeeda lagu tashanaya dowladda puntland oo shan sano u bilaabantay baa halkan taagan waxaad muuqato oo kale mudaxileedka dowlad goboleedada kale dhammaantood inay hadda gabaabsan yihiin ama dhammaadeen waxaad garanaysaa yani muxuu ahaaye waxqabadkii puntland shan iyo labaatan ka sane ay jirtay gacantii ay ku lahayd dowlad iska soomaaliyeed maadaama hadda dowladda mudaxileedka dheer ay tahay han iyo hiilana ay ka leedahay in dowlad soomaaliyadu ay nidaamka federaalka ku socoto lana hirgeliyo dastuurka la dhammaystiro awood qaybsiga la daadejiyo oo maaa dowlad federaal oo awood qaybsan yihiin oo shaqaynaysa oo dowlad dhexe iyo states kale leh laakiin yani institutionadu ay shaqaynaya hayadaha dawligu sidaa loogu heshay ay u shaqeeyaan inay maaragtay aragtida ah federaalismku inay sal iyo baar isaga baxday soomaalida oo lagu shaqeeyo bay ka dhigan tahay wallaahi cid aan horta soomaaliyeed oo la casimin ma jirin cid shaksi shaksiyan u cudur daaratay waa jirtaa laakiin awaalkay cid aan la casimin oo xil hayso oo soomaaliyeed aad aad iyo aad bay u yaray waxaan filayaa maadaama dee dowladda dhexe ay timi senataradii xildhibaanadii oo de meelo kala duwan ka soo galay eh, siyaasiyiin fara badan oo muxuu ahaayaan haddeer xil haynin eh, waxaan filayaa malahawlo u gaara oo markaa dee jadwalkooda ku aadami waaye inay jirto laakiin cid soomaaliyeed aan la casibin ma jirin marka ku ceebayn mayno ciddii aan dee imanin oo dee duruufo gaara iyo markaas ay u saamixi weyday muxuu ahaayey aanay casumaaddaasi aanay jirin iyo inay jirto laakiin waxaan caam ahayd qof soomaaliya oo kastoo xil haya ama xil soo maray oo waqti u helaya in la casimo way jirtaa waayo sidii uu ahaa go-aanka bulshadaasi oo lixdii february laba kun eh, iyo labaatan iyo saddexda eh, go-aankii ay qaateen baa ahaa annana waan la qaadanay oo waxaan dadkaasi waxay ku tashadaan annana waa kula shaqaynaynaa iyo inkastoo maaragtay hal dowlad ay weli isku yihiin iyaga puntland sharciyan ay isku yihiin haddana go-aanka dadweyne eh, ay qaateen mujtamacu waanu la qaadanay waanu kula shaqaynaynay dowladda dhexe oo iyana naga dambeysay iyana waa la qaadatay maadaama ay tahay waa inaanu maqaamka aragtida dadka ay qabaan ee ay maarata isla qaateen ay ku shaqaynayaan waa inaanu anana u ogolaana kula shaqaynaa e, ballanta ayaa waxay ahayd muddadaa labada sano ay socoto shir aya ka tashi la qabto shirka aya ka tashiga wadatashi dheer oo isimada iyo siyaasiyiinta iyo sharci yaqaanada iyo dadweynuhu intaba ka qayb galaan oo sidee wax la yeelayaa waad la socotaa dastuurka kumeel gaarhka ee dowladda federaalk soomaaliyeed wuxuu qorayaa laba gobol iyo wixii ka badan baa state noqon kara iyadoo sharciyaddaa laga duulayo maxaa suurtagala maxaanse suurtagal ahayn iyadoo la tixgelinayo himilooyinka dadka la tixgelinayo go'aamadooda marka waa la qabanaya waxaa dadkana eh, maaratay ka go'an iyo madaxdoodaba muxuu ahaaye hogaamiyaha iyo eh, maaratay eh, hay-addiisa fulinta iyo baarlamaanka intaba waxaa ka go'an in muddada labada sano ah ee kumeelgaarka la hayo in shirkii ah ee katashiga la qabto la wada fadhiisto weliba shir hartina uu noqdo uu ka horeeyo muxuu ahaa creditcna dambeeyo insha allah haddii alad ka dhigo waad maqlaysay in isimada ay kaga dhawaaqeen inay maaragtay casumaad u madaxweynaho maaragtay booqasho loogu tegi doono marka puntland waa maaragtay acc accna waa khaatumo marka sidii ay ku badisa la samaynayaa habshil siyaasi waa jiraa reality eh, maaratay aragtida dhulka taalla marka la eego bishil eh, waa jiraa sida ay kusii ahaan karto ama midnimada ay suuragal ku tahay eh, mid la wada ahaado ama ay suuragal ku tahay in laba state ay kala ahaadaan puntland iyo khaatimo kala ahaadaan kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka puntland dirir oo ka hadlayay dhammaan xaaladihii ku gadaamnaad dib doorashadii siciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale gogosha uu madaxweynuhu halkaa ka sheegay inuu u fidiyey dhammaan ummadda soomaaliyeed weli waxaad degeysanaysaan ogaal idaacada kulmiyana waad nagala socotaan waafa diyaaradaha dagaalka ah ee israael waxay sidoo kale weerar ku qaadeen xerada qaxootiga ee nusayrad ee bartamaha khaza waafa ayaa sidaas iyadana daabacday warbixinta waafa ayaa intaas ku dartay duqeynta israael ayaa la sheegay in lala beegsaday guriga ku yaala xaafada Sabra, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan qof oo rayid ah, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Iyadoo soo xiganeysa heylawareedyada Wafa, waxay sheegtay in madaafiicda Israa'iil ay si lamid ah beegsadeen agagaarka dhismo la degan yahay oo ku yaala Khan ee koonfurta. Xasuuqa ay yuhuuddu ka geysanayaan dhulka la haysta ee Falastiiniyiin waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo dhowaan maxkamadda ICJ ay ugu baaqday in Israa'iil ay joojiso beegsiga dadka rayidka ah ayna u hoggaansanto shuruucda caalamiga ah iyo kuwa dagaalka. Weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka Ogaal. hagaag dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay guud ahaan barnaamijkii ogaal waagay inta anigoo cabdulaahi bootaan xidig ayaa idla socodsiinayay salaadaa farsameynayay tan barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo weyn ayaa dhawad baan tidhi jacaylkii wana haweyn ayaa dhawad baan tidhi

warwariyo walaacbaa naftaydii wadaago waxadkiinamaa furin haddana talo wareeje warwariyo walaacbaa naftaydi wadaago wacadkiina maa furin haddana talow wareegte waya aragni malaalayba warafiyo shimbiri warisuumahaya waya aragnimalaanayba go'ay widaartay karkaaradii waxaa iqabsaday wadarow waxaa iqabsaday wadarow mayrkii ma weyday wadiiqa ilumise wacadkiina maan furin haddana dalo wareeje Thank you jacaylkii ma wayday wadiiqa ilumise waxadkiina maan furin haddana kalow wareegte way aragni malaanayba warab iyo warabiyo shimbidhii warisumahaya way aragnimalaanayba warafiyo shimbirihi warafiyo shimbirihi warisun wahaya waya aragnima la'anayba waya aragnima la'anayba